bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxaabatihi ajmaciin faxadaanii jamcu min ashuyuuh aakhiruhum sheykhuna asheekh sal bn cbdillah alcusaymin kafar allahu lahu walahum jamiica bisnaadi kulli minhum ila asfahim nacina can camr diiran cami qabusa mawla cbdillahi bn camr caas can cabdillahi bn camr caasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam alraximuuna yarxamuhum araxmaan irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa الأرض يرحمكم من في السماء ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء أصول المتون خاصة أصول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل فهذا هو المجلس الستون من مجالس إقراء وشرح كتاب السنن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 wuxuu ku saabsanaan doonaa sujuudda ama ha noqoto oo ha u badato noocyaha ducada aan ducaysanayna oo kalada duwan amaba ha noqoto dadaalis fara in lagu dadaalo amaba ha noqoto fadliga sujuudda ay leedahay in la ishaaro sujuudda ayaan ku dhex jirnaa caawa in sha allahu tabaaraka wa tacaala inta badanna wuxuu xashir ku saabsanaan doonaa nawcun aakhara nawcun aakhara nawcun aakhara ayaan geli doonaa ducaa nooc kale ah duca nooc kale ah nooc kale nooc kale nooc kale saasay u badan doontaa insha allahu tabaaraka wa marka eh, waa wax kooban weeyaan axaadiis aan soo marnay oo dhowr ahna wayna soo mari doontaa eh, marka ma dhib badno biidn illahi caza wajal intii aan socodsiin karaan soconsiin doonaa biidn illahi caza wajal baabu اlmri faradis far baabkan u baabiya bilijtihaadi in lagu dadaalo fi ducaai ducada fi sujuudi qof markuu sujuudsan yahay ayuu baabkan u baabiya inuu ducada ku dadaalo allabaryada uu ku dadaalo ayuu baabkan u baabiya weeyaan faritaan lisfaro xadiidku boqol iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu الnasaي alي ramat lla akhbarana cali bn xuj almarwasi iqa weeyaan qaala xadaثana ismaaciil wahuwa bnu jacfar iqaة habt qaala xadaثana sulaymaan ibnu suxaym waa saduuq can ibraahim bni cabdillahi bni macbad bni cabaas waa saduuq can abihi abiis oo cabdullahi bni macbad bni cabaas ah waa iqaة qaliil اxadiiث xadiisiis aad baa u yarayd can cabdillahi bni cabaas wuxuu ka wari radi allahu tacala canhuma ibna cami nebi sal slm xabru اlumma wa turjumaan اlqur'an qala wuxu yhi abdullahi bn cabaas radia allahu tacala canhuma kashafa wuxuu fayday rasuul rasuulka sal slm wuxuu fayday assitra daaha ayuu fayday wa ra'suhu madaxiisana nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam macsuubun uu duuban yahay fii maradi xanuunkiisa aladii xanuunkaasoo maata fiihi nabigu ku dhintay sala اlah slm faqala wuxuu yihi nabigeena calayhi salatu slaam allaahuma allahayow qad ballaqtu diintii dadka waan gaarsiiyey allaahuma allahayow qad ballaqtu diinta dadka waan gaarsiiyey allaahuma allahayow qad ballaqtu dadka diinta waan gaarsiiyey alaaa maraat saddex jeer ayuu nabiga saas yihi sala allahu calayh waali wasalam innahu shaniye lam yabqa maha kama harsana ama kama soo harin min mubashiraati اnubuwati nabinimada bishaarooyinkeedii ila aru'ya asaalixa ru'yada suuban oo yaraaha alcabdu addoonka isaga laftarkiisa uu isu arko aw turaa lahu ama loo arko oo logu riyoodo ama isaga isugu riyoodo ama logu riyoodo allahow yahay wa innii anna aniga dhah qad nuhiitu waxaa liga reebay can ilqiraa'ati inaan qur-aanka akhriyo fi rukuuci rukuucda iwa sujuudi sujuuda ee fa idaa rakactum haddii aad rukuucdaan faidaa rakactum haddii aad rukuucdaan hy facadimuu rabbakum rabbigiina weynayay subxaanahu wa tacaala waidaa sajadtum haddii aad sujuuddaanna faijtahiduu waxaad ku dadaashaan في ducaa'i ducada ku dadaala fainahu qaminun waxaa xaqiiqo ah an yustajaaba lakum in lidinka ajiibo oo lidiin ajiibo ducadaas ayaa xaqiiqa ayuu nabiga leh sala allahu calayhi waali wasalam xadiidkaas marka waxaa ku cad nabigeena sala allahu calayhi inuu ilaahay subxaana wa tacaala marqaatigeliyey diintaa dadka inuu gaarsiiyey alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diinan axaadiis kalena waxaa ku sugan in nabigeena sala allahu calayhi wali waslem xajat alwidaaca ama ha noqoto carafa ama ha noqoto yowma alxaji alakbar oo maalin tobanaadka ha noqotee in nabigeenna sala allahu alay w uu yidhi alaa hal ballaqtu war ma idin gaarsii diinta markaas saxaabadu waxay leeyihin haa markaasuu le allahuma fashhad allaahumma fashhad allaahumma fashhad allaahumma fashhad uu nabig sal allahu alayhi waaalih wasalam diintan marka waa diin taam ah oo nabigeena sal l slm marka naftii ay ka baxaysay ayaamo ka hore ama saacado ka hore uu ilaahay markhaatigelina ilaahayow markhaati ka ahow inaan gaarsiiyey diintii waan gaarsiiy dadka marka diin cusub oo la raadina ama wax cusub oo la raadina inaynay jirin nabigeena ayaa wuxuu ley sal slam allahuma ballaqtu ilaahay allahuma qad ballaqtu qad waa taxqiiq weyaan qadda marna taqliil ay faaideysaa waa taqaanaan marna taxqiiq ba faaideysaa soo ma garan tusaal ahaan qad yajuud lbakiil haddii aan dhaha waxay noqonaysaa taqliil ay tusinaysaa in ninka bakiilka uu yani yani deeqsi noqdo waa suuragal waa taqliil waa la yaraynayaa laakiin markii uu nabig yihi sal slm qad ballaqtu waa taxqiiq waan gaarsiiyey oon gaarsiiyey oon gaarsiiye diintii marka cudur haba yaraata ma yeelan doonaan lian yakuuna linnaasi cala allahi xujatu bacda arusul qodob waa qodobkaas qodobka labaad nabigeena sala allahu calayh waslm xadiidka hore aan usoo marnay in nabiga bishaarooyinka uu keeni jiray wax ka harsan inayna jirin ama ambiyada ka horeyba ilaa ruyada wanaagsan oo qofka muminka ama qofka adoonka uu isu arka ama loo arka mooyane nabiga sidoo kale wuxuu yidhi waxaa lii diiday qur-aanka inaan ku akhriya anoo rukuucsan ama anoo sujuudsan ee rukuuc haddii aad la timaadaan ilaahay subxaana watacaala weyneeya sujuuddana waxaad ku dadaashaan ducada ku dadaal ayuu nabig sal slm waxaa xaqiiqa in laydin ajiiba baabu ducaai fi sujuud sujuudda in lagu ducaysta ayuu baabkan u baab yahay insha allah hadda wixii ka dambeeya waxaan gelaynaa anwaacda ducada iyo ayaan geli doonaa insha allah tabarak wa tacala xadiidka kun boqol iyo kow iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu الnasaي alي amat akhbarna hanaad ibn sari abu sari waa iqa can abi laxwas salaam ibn sulaym way alxanafi waa iqat mutqin saaxiba xadiid can saciid ibn masruuq athawri alimaam saciid waxaa weeyaan sufyaan ibnu saciid ya saciid ibnu masruuqan maxaa idiin qoran mis sufyaan baa idiin qoran saciid soo idinma qoran waa athawri waa abihi aabbihi weeyaan isaga laftarkiisana waa mararka qaar lagu daqa qofka waa taqanaano aabbihiisa mararka qaar aa loo nisbeeyaa waxaa weeyaan sidaa weeyaan waa iqa can salma ibnu kuhayl saciid ibnu masruuq waa iqa can salma ibnu kuhayl alxadrami waa iqa can abi rishdiina rishdiin abi rishdiinkan hadda idinkugu horreysa qurayb mawla ibn abi muslim mawla cabdullahi bn cabaas ayaa kunyadiisa waxay tahay abu rishdiin abu rishdiin hadii ad aragtaan marka meel kalema waa qurayb weyaan waa iqa an cabaas radi allahu ta anuma qal bdulahi bn cabaas bitu waxaan baryay cinda khaalatii habarirtay agteeda maymuunata binti xaari ayaan baryey wabata rasul nabig aln wuxuu baryay sal slm cindaha agteeda ayuu baryay habeenkaas nawbadeeda kalkeeda ayuu ahaa fara'aytuhu waxaan arkay nabigeena sal slm qaama isagoo isagoo istaagay lixaajatihi dan uu lahaa ama masquul waxay noqotaba fa ataa kadibna alqirbata qirbadii ama sibraarkii biyaha weysada ay ku jirtay ayuu nabigu yimi sal fa xalla wuxuu furay shinaaqahaa xeraggii afka ugu xirnaa khaydkii ayuu furay iyo xeraggii uma kadibna tawada uu weyse qaatay wuduu'an weyse qaadasha oo bayna alwuduu'ayni labada weyse udhexaysa weysada naaqiska ahoo barka ah oon kaamilka ahayn oo gacmo dhaq iyo weji dhaq iyo intaasu ku kooban tusaale ahaan iyo weysada kaamilka oo saddex saddex jeer la weyse qaato soo weyse udheayso nabig weyse qaatay maxay noqon kartaa marka inuu hal hal weysayt marna marna ama laba laba inuu weyse qaatay ayaa suuragala oo weyse abaan lagu tukan karo laakiin weysadii isbaaqi ahaydoo dhammaan yani saddexdii ma ahayn saasaa loo badanya uma kadibna qaala culamada qaar waxay leeyihiin biyaha ayuu yaray oo mxuu aha ismarmari yar ayay ahayd saasay leeyihiin laakiin tan dambe ayaa adhar wallahu aclam uma kadibna ataa wuxuu yimid nabig sl rasha googishiisa ayuu yimid firaashiisa ayuu yimid inuu tukadeen waa suuragal inuusan tukanin waa suuragal la wado fanaama kadibna wuu iska saaxday uma kadibna qaama wuu istaagay muddo kadib qawmatan istaagitaan okhraa ee kale kicitaan kale ayuu kacay faata alqirbata qirbadii ama sibraarka ayuu yimid faxalla shinaaqaha markaasaa wuxuu furay xerigii afka ugu xirnaa uma kadibna tawada weyse qaatay wuduan weysa huwa alwuduu isagu weyse ah muxuu yi markan weyse kaamil tii hore weyse waxay hayd yara aan kaamil ahayn laakiin kaamil weyta kow uma kadibna qaama u istaaga nabigana sal sl yusali isagoo tukani wa kaana wuxua yaquulu mid yihahd fii sujuudi sujuudiis wuxuu dhihi jiray nabigana sal slm ama wuxuu lahaa allaahuma allahyow ijcal yel fii qalbii qalbigayga nuuran nuur iyo iimaan iyo iftiin rabbi o qalbigay ka buuxi wajcal fii samci nuuran maqalkayna nuur ilaahoo ka buuxi waman lam yajcal lahu nuuran famaa lahu min nuur allahu nuuru asamaawaati walard maalu nuurihi kamishkaatin fiiha misbaax almisbaaxu fii zujaaja azujaajatu kaanaha kowkaban duriyun yuuqadu min shajarati mubaaraka zaytuunati laa sharqiyati walaa qarbiya yakaadu zaytuhaa yudiiu walow lam tamsasu naar nuuru calaa nuur yahdi illaahu linuurihi man yashaa waa nuurkaas marka nuurka laga hadla kaa weya allaahuma al ijcal yal fii qalbii qalbigayga nuura nuur yeel wajcal yal fii samci maqalkayga nuura nuur yeel wajcal waxaad yeeshay fii basari aragayga nuuran nuur yeel wajcal yeel fii fii taxtii hoost min taxtii hoostayda nuura nuur yeel wajcal yeel min fowqihi korkayda nuura nuur yeel wa can yamiini midigtayda nuura nuurka yeel wa can yasaari badaxdayda nuura nuurka yeel wajcal ka yeel amaami hortayda nuura nuur wajcal khalfi gadaashay nuuran ka yeel waacdim ii weynay lii ani nuuran nuurkan ii weynay duco weligiin ka shaamilsan oo ka iftiin badan miyaad aragteen nabigana sal sl marka ducadaas ayuu markuu sujuudsanaa uu ku ducaysanaya sal allahu alay slm marka qeyb ka mida ah waa taas marka allahuma ajcal fii qalbii nuuran wa fii samcii nuuran wajcal fii basarii nuuran wajcal min taxtii nuuran wajcal min fowqii nuuran wacan yamiini nuuran wacan yasaarii nuuran wajcal amaamii nuuran wajcal khalfii nuuran waacdim lii nuuran wajcalnii nuuran riwaayaad kala jirta iyadna nuur iga yaao dhanba socdo saasuu nabigeena sal slm ku ducaysan jiray ducooyinkan nafsaha markuu nabigeenna masaajidka ubax habeenka mugdiga ah, ood ka soo bax gurigiisa ayuu nabigana ku ducaysan jiray sidoo kale sala allahu calayhi waalihi wasalam marka waa duco aad cadiim ah oo runtii aad u weynaa badan uma ya sheekh habeenaa la jooga tan mugta tan waad ujeeda waa habeen mugta tan waa habeenkii isuma jeedta waa habeenkii waa xilli un adig kaliga aad khiyaar leedaho suurat albaqara in la eg haddii aad sujuudsanaato cid ka haddaba hadle ayna jirin uma kadib imaama uu iska saxday nabigeena sal sl intaas markuu marayo muxuu ahaa saa u tukaday ayuu nabiga iska saxday xataa nafaka ilaa uu ka neefdhabo oo qofka markuu muxuu ahaa hurda waa taqana sidii loo neefdhabi faataahu bilaal baa yimi radi allahu taala arda faiqadahu lisalaat salaad subax ayuu u kiciyey marka salaadii waa la gaaray kac intaasuu nabigeena isku hurday sala allah alay slam marka habeenkii qayb waa hurda qayb waa muxuu aha waa qur-aan akhrin qayb waxaa weeyaan waa tukasho qayb waa dikri qayb waa duca qayb waxaa weeyaan dambe haddana kahurad habeenkii waxaa weya wax barwaaqo laakiin annaga waktigeena waxaa baabiye waa taqaanaa maxaa baabiiyey telefon kaasa annaga eber naga siiye ya haada hadihi lmusiiba tusaale ahaan qofka salaadii ceshe markuu tukada laba saac iyo bar laga bax masjidka kafiyo haddii uu jiran waabadi kaba sii hore saddex saac qofkii gurigiisuu tagay intuu cashayna saddex saac baraa la gaaray qofkii dheeraada afar saac ba ilaa an sac ilaa lix sac ilaa todoba sac ilaa sideed sac ilaa sagaal sac ilaa toban sac ilaa ko toban sac miqaad lix saacadood oo mutawaatir waa ninka saddex saddex saac iska saxdan waa todoba saacadood todobada saacadood marka qofka baaliqa oo qaangaarka afar saac markuu jiifa dhinac uu ka daalaaba ama masquul u baahana dhinac waa ka daashay ama masquul aad baatayba marka yani shan saac qofki jiifana waaba muxuu ahaa khalaas ba kaas muruqa geliba marka laba saaco kaamil marka qofki inuu iska cibaadaysto ood qur-aan akhristo ood waxaa weyaan ilaahay baryo subxaana watacaala wax ay u diidi ma laha kii xataa laba saac awoodi waayo saacad inuu xitaa haddii aad wax kale awoodi weyda inaad nus saac ka hore salaada fajar qofka uu muxuu ahaa ilaahay hor istaago subxana watacaala oo alla subxaana watacaala wanaaggan iyo khayrkan uu alla agtii geysto allana ka baryo waa waxaad u qiimo badan xadiid kun boqol iyo laba iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam anasai aleh amat abarana suwayd ibn nasr almarwasi waa iqa qaala anbana cabdullahi mubaarak waa imaamkii can sufyaan اthawri alimaam اlxuja habt can mansuur ibn muctamir waa iqa can abiduxaa abiduxaa haddii aad aragtaan meel kale au doonina abiduxaa haddii ma aad aragtaan meel kale yaa laga raadinin waa muslim ibnu yaziid cafwan muslim ibnu subayx alkuufi waa iqat faadil sidaa weyaan abuduxaa waa muslim ibnu subayx can masruuq ibn ajdac waa iqatun caabidin mukhadram faqiih can caaishata radi allahu ta arda qalat waxat caaisha kaana wuxuu aday rasul rasulka sal slm yaquulu mid yiraa fii rukuuci rukuucdiisa wa sujuudi sujuuddiisa subxaanaka nasahnaanta ee hufnaanta allahuma alehyow rabbanaa rabbiga anaga wabika ama wabixamdika ma haddaa lala qaba allahuma alla ikfir lii ii dhaaf dembigayga saasuu nabigan dhihi jira sal slm rukuucdii sujuudda yataawalu wuxuu ku camal fari jir nabigeena sal slm alqur'aana qur-aanka ilaahay muxuu yidhi subxana wa tacala ida jaaa nasrullahi walfatx wara'ayta annaas yadkhuluuna fii diin afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastakfirhu soo ma jeed xamdigii iyo istikfaarta iyuu nabigan istabadegi jiray sala allahu alayhi waaalih wasalam nowcun aakhar waa nooc kale oo dikri ah amaba muxuu ahaa ducaa oo qofku markuu rukuucsujuudsan yahay uu la imaanay xadiid kun boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nas alي mt abarna maxmud bn haylaan almarwazi wa iqa qaala xadaثana wakiic ibn jarax aلru'aasi iqaة xaafid caabid can sufyaan ibnu saciid ibn masruuq athawri waa imaamkii can mansuur ibn muctamir waa iqa can abiduxa haddaan soo marnay waa muslim ibn subayx alkuufi waa iqatun faadil can masruuq ibn ajda waa iqatun caabidun mukhadramun faqiih can caaishata wuxuu ka wariyey um lmuminiin radia allahu tacala ardaha asidiqa binti sidiiq zawji nebi sal slm qaalat waxay tir caaisha kaana wuxuu aday rasul rasulka sl sl qodmid fi rukuuci rukuucdiisa iyo wa sujuudi sujuudiisa wuxuu dhihi jiray subxaanaka allahuma wabixamdik subxaanaka allahuma rabbana wabixamdik allahuma kfir subxaanaka nasahnaanta allahuma alay rabbana rabbiganagow wabixamdika ma hadda lala qaba allahuma alay kfir lii dembigaygi ayuu nabig sal sl btawil qur'aana qur'anka ayuu nabigeena ku camal fajri sal slm suurat annasr nawcun aakhar nooc kale oo dikriga lala imaana iyo ducada lala imaana eh, sujuudda kun boqol iyo afar iyo labaatan ah, xadiiska ah qaala imam nas alي mat abarna waa xadii صaxiixa moxamed ibn qudamata almasisi iqa qaala xadaثna jariir ibn cabdilxamiid الdabi waa iqa habt can mansuur ibn muctamir waa iqa can hilaal ibn yasaaf alashjaci waa iqa qaala wuxuu yihi qaalat caaishatu waxay tiri um muminiin radia allahu taala ardaha faqadtu waxaan waayey rasuulahi aan waayey sal slm min madjicihi madjacihi makaanu jiifkiisii ayaa nabigeena ka waayey sala allahu alay waslm meeshii u jiifay oo firaaشhka uu ku jiifay ayaan ka waayey fajacaltu waxaan guda galay altamisu nabiga inaan barbaaro oona raadiyo waa mugdi wadanantu waxaan u maleeyey annahu isaga ataa inuu aaday bacda jawaarihi gebdhi mxuu ahaa addoomihiisii ama waxaasaskiisii qaarkood inuu aaday ayaa qalbigay ku soo dhacday <laughs> dumarna masayr ma daayaan ragna damacmada ayaan soo horan me waa isku ogeed yani dumarna lagama yaab inay masayrdaeyaan haddii ay xataa sagaashan sano gaarto ha ka yaabeen ragna isna hadduu sagaashan sano gaaro damac ma deeyo waa isku mid marka ceeb alla asturo hay xitaa bashar markii laga taga ambiyada ilaahi subxaana wa tacaala umuna caaisha radiala radia allahu taala ardaha fadligeeda waad garanaysaan meesha ay joogto kolleyba qof fadli ah waa yaryahay nabigeena sal اlah alay slm waa tii la weydiiyey oo dadki aad ugu jecesha marka la weydiiyey uu yihi caaisha radia allahu taala ardaha maca dalika fiiriya qalbigaa waa kusoo dhaca waxaa weya waa masayrkii ayaa kusoo dhici waayahay marka jawaarihii marka la leeyahay nisaa'ihi ayaa ku haboon lianna nabigena sl wa jaariyad hal gabar oo maariya alqibdiya ayaa jirtay eedna waa lagu ogaa marka xaasaskiisi kale uu dhankaas la aad weeyaan fa waxaa dhacday yadii gacantayda calayhi nabiga kudula sal slm wa huwa nabigana saajidun uu sujuudsan yahay wa huwa nabigana yaquul uu leeyahy allahuma alla ikfir idhaaf maa asrartu wixii aan qarsaday oon hoos u dhigtay oo dembi oon la imaada alla idhaaf iyo wamaa aclantu wix bannaanka aan soo dhigtay oo dembi ahna rabbi u idhaaf ayuu nabig leh sal alla alay slam iyadana xaggay ka raadinaysaa qalbigeeda intuu aaday meel kale xadiid kun boqol iyo shan iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai alih ramat ll akhbarana ibn matan alcanasi wa tabt ثiqaة xaaفظ ثbt qaala xadaثna محamed بن jaعفر gundar weya gundar wa ثiqaة صaحيح الkitaab qaala xadaثna شhuعبة waa imaamkii can mansuur haddaan soo marnay can hilaal iبn yasaaf alأshjaci wa ثiqة can caiشhaةa radي الlahu ta ardaha qaalat waxay tir umuna caaisha faqadtu waxaan waayey rasuulaha ayaan waay sal l slm fadanantu waxaan u maleeyey annahu nabigeena sal slm ataa inuu u tagay u aaday bacda jawaarihi ay bacda nisaa'ihi xaasaskiisa qayb ka mid ah inuu aaday fa waan raadiyey faidaa huwa waaba isagoo saajidun sujuudsan yaquulu lah rabbi rabbi ikfir idhaaf lii maa asrartu wixi hoosaan u dhigtay iyo wamaa aclantu wix bannaanka aan soo dhigtay wixii aan qarsaday iyo wixii aanan qarsanin oo bannaanka soo calaniya ahaan ka dhigtay labadaba dambigeed i nabigeena saas ayuu ku ducaysanay sal l slm nowcun aakhara nooc kale oo dikri ka mid a ah. xadiid kun boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam anasai alih ramat la cmr ibn cali اfalaas wa iqaة xaafiظ qala xadaثna cabdiرaحmaan wahuwa ibn mahdi waa imaamkii qala xadaثna cabdاlcaزiiز ibn abi slma wa iqaة faqiih qaala xadaanii camii adeerkay ayaa ii warramay adeerkii waa keen almaajishuun ibn abi slma maajishuunka magaciis waxaa la yihahda yuusuf ibn abi slma waa saduuq can cabdiرaحmaan alacraj cabdiraحmaan ibn hurmus ibn hurmus alacraj waa iqaة eh, habt weeyaan can cubayd اllaah ibn abi raafic waa katib cali sayd cali ayuu karaani u ahaa xokayn u ahaa iqa weeyaan raximah اllah waraxima jamiic اruwaat can cali bn abi aalibin radi allahu ta arda ana rasul rasulka sal slm kana waa rasuulkeenna idaa sajada goorta sujuuday qul wuxuu dhihi jiray allaahuma allayu laka adiga ayaan sajadtu ku sujuuday walaka aslamtu adaan ku hogaansamay isukaa dhiibay wabika aamantu adiga ayaan ku rumeeyey sajada wejhi wejigayga wuxuu sujuuday liladii macbuudkii rabbigii ayuu u khalaqahu wejigayga abuuray aw sawarahu suuradeeyey oo qurxiyey oo fa axsana suwarahu suuradiisana weliba qurxiyey oo wanaajiyey wa shaqa jeexay samcahu maqalkiisa iyo basarahu araggiisa jeexay tabaaraka waxaa saray allahu alla weyne axsanu lkhaaliqiina inta uunta allihii ugu umitaanka qurux badnaa macnaheeda ma ahan dad kale wax uma ayaa jiro ee waxaa weeyaan waa ilaahay baa lagu ammaanayaa yacni meel ka sarrayso ma jirto weeyaan bini aadamka wuxuu aalo isku dhejin karaa laakiin laf miyuu uumi karaa waa maya sidaa weeyaan waaya nowcun aakhara nooc kale xadiidka kun boqol iyo todoba iyo labaatanaad waa xadiid saxiix saxiixulisnaad ah qaala alimaamu الnasaي alي ramat lla akhbarana yaxya ibnu cuثmaan alximsi alqurashi wa saduqun cabid qaala ambana abu xayawa abu xayawa waa shurayx ibn yaziid alximsi alxadrami cafwan saduqun cabid qaala xadaثana shucayb ibna abi xamza abi xamsaas aabihiis muxuu ahaa oo shucayb aabihii ah diinaar ayaa la yihahdaa waa shucayb ibnu diinaar laakiin wuxuu caam ku yahay ibnu abi xamsa ayuu caam ku yahay alximsi waahiqatun habtun caabid can muxamed ibn munkadir waahiqatun fadilun wareetaymi can jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi jaabir ama can nebi nebigna wuxuu ku yri sal slm kaana nabigeenu hay sal slm yquul midira fii sujuudi sujuudis wuxuu dhihi jiray allaahuma allaw laka adiga ayaan sajadtu ku sujuuday wa bika aamantu adiga ayaan ku rumeeyey walaka aslamtu adaan ku hogaansamay wa anta rabbii adiga ayaa rabbigay cid kale oo rabbi ho leeya lama arka weyaan sajada weji wejigay wuxuu sujuuday liladii macbuudka iyo khaaliqii khalaqahu uumay wa suuradeeyey wa shaqa samcahu maqalkiisa iyo basaru araggiisa tabaaraka waxaa sarreeyo alla weyne axsanu alkhaaliqiina inta waxunta kan ugu wanaagga badanna yani in kale waxu maba jirtaba inay sanca ah iyo aalaad isku xiraan waa laga yaaba laakiin naf cid kale oo alla ihna waxgelin karta lama arka weyaan laakiin dad baa sheegto inay wax umaan nawcun aakhara nooc kale oo dikriga dikriga la akhrina salaada muxuu ahaa sujuudda marka lagu jiro weyaan xadiid kun boqol iyo siddeed iyo labaatanaad waa saxiixu lisnaad qaala alimaam anasai alih raxmat akbarana yaxya ibnu cumaan yaxya ibnu cuhmaan alxamsi alqurashi saduuqun caabid haddaan soo marnay qaala anbana ibn abi ximyara muxamed asaliixi waa saduuq qaala xadaana shucayb bin abi xamza abi xamzana dinaar ayaan ku sheegnay wa iqatun habtun caabid can muxamed ibn munkadir wa iqatun faadil wadakara aakhara qablahu maxamed ibn munkadir markuu sheegayay nin kale ayuu la sheegay oo ka horreeyey laakiin maxamed munkadir hadduuba iqa yahay ninka kale in la ogaado magaciisa iyo waxaas aad muhiim uma ahan weyaan can cabdiraxmaan ibni hurmus alacraj wa iqatun habt can muxamed ibni maslama radia allahu tacala arda maamed slm shaqadu qabtay waa taqaanaa sooma akhyaari ma taqaanaa ya ninka saaxiibkiis ma taqaanaa hay hay ana rasul rasulka sal slm kan waa rasuulkeenna idaa qaama goortuu isagaa leyl habeenka yusalii isagoo tukana taawucan qaala wuxuu dhihi jiray idaa sajada goortuu sujuuda allahuma alay laka sajadtu adaan ku sujuuday wabika aamantu adiga ayaan ku rumeeyey walaka aslamtu adaan ku hogaansamay allahuma alla anta rabbi adaan rabbigay ah sajada wuu sujuuday wejhi wejigayga liladii khaaliqii i macbuudkii khalaqahu waxaa weya uumay wa sawarahu suuradeeyey samcahu maqalkiisa jeexay wa basarahu tabaaraka allah alla weyne ayaa muxuu aha sarreeye axsan lkhaaliqiin nowcun aakhar nooc kale xadiidkun boqol iyo sagaal labaatanaad xadiid saxiixa qaala alimaam nasi alay ramat akhbarana sawaar ibnu cabdilaahi ibnu sawaar alqaadi sawaar ibnu cabdilaahi ibnu sawaar alqaadi ee qaadiga ah alcambari waa iqatun dad ba waxay yidhahdeen dacfi waxbay ku sheegeen laakiin qalad weyn ay ku dhaceenoo habay yaraatee wax ninka qaadiga ah ceeb uu qabo lama arka weeyaan wa moxamed ibn bashaar waa bundaar iqatun habtun xaafid can cabdilwahaab ibn cabdilmajiid athaqafi waa iqatun tagayara qabla mowtihi bialaaa siniin saddex sano ka hore intuusan dhimanin ayuu isku dardarsamay ama uu isbedelay cafwan xifdigiisa qaala wuxuu yidhi xadaanaa khaalid ibnu mihran alxadaa albصri iqaة yursil can abi اcaaliya abuاcaaliya aryaxi ayaa la hahd rufayc ibnu mihraan abuاcaaliya waxaa aad ugu yimaada tafsiirka tafsiirka marka la yihahda waxaa weeyaan waa caalim fi tafsiir aad buu muxuu ahay ibnu kaiir iyo raggaas mufasiriinta aad bay usoo qaataan abuاcaaliya raximah اllah aryaxi waa rufayc ibnu mihraan ayaa la yihahd waa iqaة kahiir irsaal yacni inuu xadiidka mursal ka dhigo ayuu aad ugu badan yahay can caiشhaa radi alahu ta ardaha ana nabiya nabigana sl sl ka nabigan wuxuu yaquulu mid yidhaha fii sujuudi alqur'aani qur-aanka markuu ku sujuudo bileyl habeenka wuxuu nabiga dhihi jira sl slm sajada wejhi wejigay uu sujuuday liladii allihii khalaqahu uumay oo shaqa jeexay samcahu maqalkiisa iyo wabasarahu aragiisa bixowlihi awoodiisa iyo quwatihi quwadiisa ayuu rabbi subxaana wa tacaala ku jeexay maqalkaas iyo araggaas iyo waxaa weeyaan abuuritaankaas uumay wejiga weeyaan saas ayuu nabiga dhihi jiray sala اllah alay slam nawcun aakhar muxuu yidhi meeshan kaana yaquulu fii sujuudi اlqur'aani biاleyl sujuud اlqur'aankaas marka yani sujuud tilaawa waa noqon kartaa oo hadda annaga inta badan ducadaas ayaa la akhriyaa sooma waa sujuud tilaawa laakiin waxaa kaloo noqon karta qur-aanka markuu akhriyo waa inuu rukuuca uu sujuuda taas inay tahay iska caadi tahayna waa suuragal labadaba waa dhici kartaa nawcun aakhara nooc kale xadيiث kun boqol iyo soddonaad waa xadيiث صaحيixa qaala الimaم نس عalيه رaحmat الل أخbarana إسxاaq iبn ibrahim alxandلي waa taqaanaan waa iبn rahawي waa imaamkii qaala anbana jrيr بn cbdالxamid الضبي waa ثiqa hhy can yaحya بn سacيid yaحya بn سacيid yaحya بn سacيid alanصaari waa ansaari axsantum yaحya بn سacيid alanصaari waa qaطaan jariira ka horeysa markiis abdiرsaq jariir hadduu booskiis ku jiri lahaa qaطaanu noqon lahaa laakiin hadda martabadaa saddexaad soo gaaray waa alansaari can moxamed ibn ibraahim ataymi iqat lahu afraad yani axaadiis ula gonoqday uu leeyah can caaishata wuxuu ka wariyey radi allahu ta ardaha qalat waxay tiri umna caaisha faqadtu waxaan waayey rasuula sal sl rsulka ayaan waayey daata leylatan habeen habeenada ka mid a fa waan la kulmay wahuwa saajidan isagoo sujuusan wa suduuri saajidun hay faqadtu waxaa way rasul sadaata leylatan fawajadtuhu waan la kulmay wahuwa asagan saajidun wasuduuru qadamayhi labadiisa gomadood xabadkoodana naxw qibla qiblada xaggeed ay jiraan oo sidaas dhankaas ay saa u jiraan weyaan fasamictu waan maqli quli isagoona acuudu waxaan ka mangala biridaaka raalli ahaashadaada min sakhatika caradaada ayaan ka mangeli wa acuudu waxaan mangalaya bimucaafaatika cafintaada iyo deysmadaada min cuquubatika cuquubadaada ayaan ka mangeli oocud waxaa mangala bika adiga minka xaggaada ayaan ka mangeli laa uxsii ma koobi kara hanaa'an ammaan calayka aan ku ammaano anta adiga kamaa sidii ayaa tahay anayta aad u ammaantay calaa nafsika naftaada weyan saasuu nabigeenna ola ayaan arkay ilada radiya llah tan ardaha nowcun aakhara nooc kale xadiidka kun boqol iyo nowcun aakharadan mararka qaar waxaa laga yaabaa inaad istidhaahdaan alfaadda la sheega qaarkood oo isku dhow yihiin nowcun aakhar xaggee ka socotaa wey tahayba tan koobaad alfaadda qaarkeed waa yar kala duwanta qaal anta rabbi ay ziyaada ayaa ku jirta qaarna kuma jirto waxaa dheeri ah sida noo imaan doonta alfaad horay ka raacsan ama gadaal ka raacsan waxaa sidoo kale ah waxaa kala duwan silsilatu rijaal ragga ayaa aad u kala duwan saxaabiga ama ha noqdo inta badan laakiin saxaabiga umar caisha ay u badan tahay laakiin ruwaadda kale in badan waa kala duwan yihiin marka fawaaid badan oo noocaas ayaa ku jiri karta weyaan xadيiث kun boqol iyo ko i soddonaad waa xadيiث صaيixa qaala الimaم النasي عليه رحmat اه أخbarna ibrahim بن xaسن almsis المqsmi nooع آkر ibrahim بن xaسن الmsisi almqsmi waa ثiqة qaala xadaثna xajaaج بn mxamed الأcwr waa ثiqaة dabt n jurayj cabdilmلك بn cabdiعز بn jurayj wya ثiqaة faaضل فqih يdls can طاء بn abi رabaح ah, hy waa ninkii iqada ahaa oo imaamka ahaa weyan qaal ahbarni waxa warramay ibnu abi mulayka ibnu abi mulayka waa cabdullah ibnu cubaydillaah ibnu abi mulayka waa iqatun faqiih can caaishata wuxuu ka wariyey umm muminiin radia allahu taala ardaaha qaalat waxay tihi caaisha hadda intaanaan soo marna fiiriya sanadka hore iyo sanadkan aaday u kala duwan yihiin caaisha waa raawigii waxaa kaloo kala duwan lafdigan waa kala duwan yihin laakiin alfaadaan hadda noo imaan doonta qeyb ka mid ah ayaan waxaaba hore usoo marnay qaalat waxay tihi faqadtu waxaan waayey rasuulaha yaan waayey sal slm daata leylatin habeen habeenada ka mid a ah. fadanantu waxaan maleeyey annahu nabigeena dahaba inuu aaday ilaa bacdi nisaa'ihi mawjudan xaaskiis qayb ka mid inuu aaday marka faaidada ku jirta maxay tahay jawaarihi soomayn meeshaan waa faa'ido waaya fataxasastuhu kadibna waan barbaaray waan raadiyey faidaa huwaaba isagoo raakicun rukuucsan aw saajidun ama sujuudsan raakicun aw saajidan marka sida asalka waa saajidun weeyaan lian riwaayaad kale ayaa noo caddeeyey tan shakii sooma gelin kuwa kale ayaa ku cadaynaya yaquul wuxuu le nabigana sal slm subxaanaka nasahnaanta allahuma le wabixamdiga mahadda lala qaba laa ilaaha ilah xaq lu ma jira ilaa anta adi mooyane faqaalat waxay tihi marka tanna sooma aanan marin biabi ufdiika waxaan kugu furnaa biabi aabbahay iyo anta adiga iwa ummi hooyada ayaan kugu furnaa inii aniga la fii shanin bad ayaan ku jiraa hani iyo arrin ayaan ku jiraa wa inaka adigana la fii aakhara shani kale ku jirtaa aniga adduun iyo hinaase iyo masayr iyo baabkaas ayaan dhex dabaalanhayaa adigana ilaahay subxaana wa tacaala iyo ammaantiisa iyo alla muxuu ahaa baryadiisa ayaad ku maqantay waa kala duwannahay weeyaan isku baab mahayna ay ku tiri radia allahu taala ardaaha nowcun aakhir nooc kale xadid kun boqol iyo laba-iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu الnasaي alيh ramat lla akhbarana haruun ibn cabdillaahi alxamaal baghdadi wa iqa qaala xadaثana alxasan ibnu sawaar albagawi abulcalaa almarwazi waa iqa waxaa weeyaan iqa hy iqa qaalu xadana lay bn sacd waa imaamu ahli misra alimaam اxuj ahabt can mucaawiya bn saalixi alxadrami wa saduuqu lahu awhaam can camr ibni qays alkindi waa iqa anahu isaga samic wuxuu maqlay caasim ibn xumayda asakuni weyaan caasim ibn xumayd asakuni waa saduuqu mukhadram yaquul isagoo samictu waxaan maqlay cawf ibn malik mukhadram haddii aad maqashaan marka looma baahna sooma in la sheeg sheega waa la bartay hah cawf ibn malik ayaan ka maqlay alashjaci wuxuu ka mid ahaa raggii soo islaamay fatxu maka kusoo islaamay ayuu ka mid ahaa yaquul isagoo ayaan ka maqlay radia allahu taala arda qumtu waxaan istaagay maca nabiy nabiga ayaan la istaagay sal slm fabadaa wuxuu nabiga fabadaa uu bilaabay oo fastaaka wuu cadiyaystay watawada weyse qaatay marka qofku hurdo ka soo kaca waxaa loo baahan yah maxay tahay asiwaag waa u tegi doonaa insha allahu tabaaraka wa siwaaga laga marmaan الsiwاaك mطرة للفm مaرضاaة للرaب waanba soo maray qaybo ka mida waa taqaanaan inkastoo ayaamihii la kala maqnay u badnayd marka siwaaga qiimaha aad leeyahay shaki ma lahan nabigeena sal l slm ama qiyaamo leyl ha noqdo amaba salaadaha cadig ha noqdayna siwaag uu ku dadaali jiray calayh salat slaam markuu gurigiis soo gala wax warre ku bilaab kaas waxaa ahaan jiray siwaaga siwaaga fawaaiddiisa marka lama koobi karo wax la koobi kara maahan firfircoonida qofku keelaa noqotaya xitaa kalsoonida nafta uu leeyahy qofka markii aad soo cadayeysata oo dareensan tahay inaad nadiif tahay oo afkaaga uu nadiif udga uu yahay aad dareensan tahay xitaa qofka ku garab taagan si fiican baad ku garab istaagi kartaa laakiin markaad dareensanta in xaaladaad isku aadanayn ya ashmatihid kalsooniyaryaa ku hayse badan soo ma jirta arintayda ya marka waxyaaba fawaaid badan malaa'igta ilaahi subxana wa tacaala ayaa aad u jecel arrinta iyada marka qofka marba haddii salaad ay noqoto waa inuu nadiif ahaado ood soo cadiyaysta weyaan maa haddii ay dhib lahayn dhib ma lahan haddii wax darar ah laba shay haddii ay lahayn dhib ma lahan haddii wax najaaso ay ku jirin hadday najaaso ku jirto iyada de wax najaaso lama ogola tan labaadna haddii wax darar ah oy ku reebaysa ayna jirin afka marka ta ayada waa in loo noqdo oo sheekh muuse marka ad inaad ka jawaabto dhib maleeda najaase maleeda haddaad haa tidhaahda lama ogola dhib ma lahan najaasena ma laha hadii ay noqotona antum aclam biamri dunyaakum wa wixii adduunyadiina nabigana sal l slm magaalada madiina u imaaday markaasaa nimankii reer ansaareed oo geedihii timirta bacraminayaan oo qeybta dhedega ah iyo qeybta labka ah isku bacriminayaan ayuu nabigu yimid markaasaa wuxuu yidhi inay wax waxtarayaan uma arka waa la iska dhaafay marka duba nabig sa alay sla slaam beerihii dhan ba bufay noqdeen buf waxaan isku aadanay noqdeen markaasaa nabiga arrintii loo keenay sal l slam nabigan marka wuxuu yidhi antum aclamu biamri dunyaakum wixii adduunyadiina ku saabsan oon diinba ahayn adinkaa muxuu ahaa u aqoon badan ayuu nabig yidhi sal slam marka hawlahaas iyada ah adinka u aqoon badan haddiiba dhibna ay keenaynin najaasana ay ku jirin waxba ishkaal ma lahan waxba ishkaal ma lahan sidaa weyaan ninkastoo dadka u bartay cadayga caday u bartay aa lagu karayn ragga hadda waxaa ma ragga wixii un aniga iyo daadaydi agagaarka annaga eh, laguma kara kaas waxaa wey cadayga cadayga bay un raadinayaan xitaa soomaalida wa aragteen yurub iyo maraykanka u aaday halkaana looga raraa halkaa laga qaaday marka waxaa weeyaan eh, kolleyba ragga isticmaala la weydiiyey ani aada uma aqan waayahay can mucaawiyat bni saalix ka gudbay agee marayna bada bilaab astaka wuu adiyeystay watabada weyse qaatay uma kadibna qaama u istaaga fasalla wuu tukaday fabada wuu bilaabay fastaftaxa min albaqara baqara ayuu marka qayb ka mid ah, ayuu ku furfurtay laa yamuru somano biaayatin biaayati raxmatin aayata naxariisa naxariis ka warramaysa ama ka sheekaynaysa ilaa waqafa wuu istaaga nabigeenna qur-aanka arinta ayuu ka istaaga wasaala alla weyne ayuu raxmadda weydiistaa walaa yamuru sama mara biaayati cadaabin aayad cadaab ka sheekaynaysa ilaa waqafa nabigu ka istaaga akhrintii yatacawadu alla weyne subxana watacala ayuu ka magangalaa in cadaabkaas uu ku dhaca uma kadibna rakaca nabigu rukucay famakata wuu nagaaday raakican xalwi mid rukucsan biqadri qiyaami intuu taagnaay qadarkiisoo kale ayuu nabiga rukucsanaa yaquul wuxuu leeay fii rukuucihi subxaanaka ama subxaana diljabaruut waalmalakuut waalkibriyaa waalcadama subxaana waxaa hufan oo nasahan oo ceeb oo dhan ka fog ay ka fog tahay diljabaruut allihii usaab muxuu ahaa u saaxiibka ahaa awoodda iyo sandullaynta iyo wlmalakuut boqortooye iyo wlkibriya kibir oo dhan iyo wlcadamat weyn oo dhan uma kadibna sajada wuu sujuuday biqadri rukuuci rukuucdiisa qadarkeeda ayuu sujuuday yaquul wuxuu le fii sujuudihi subaana subxaana diljabaruut wاlmalakuut wاlkibriya wاlcadama labadiiba wuxuu ka dhigay taayada weeyaan uma kadibna qara wuxuu akhri ali cimraan uma suuratan ayuu ahri uma suuratan ayuu ahri facala midla dalika saasoo kale ayuu sameyey nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam marka ducada tanna waa taa subxaana diljabaruut wاlmalakuut wاlkibriyaai wاlcadama oo wax aad weyn qofka taas haysto oo meel kale inay hawshaad jirin la lcadama wala ljabaruut wala lmalakuut wala lkibriya intoo dhanba meel kale inay jirin qofkii ilaahay uu qalbigiisa dejiyo alla nicmo muxuu haystaa xaqiiqatan alla koobi karin nowcun aakhara nooc kale xadiid kun boqol iyo soddon iyo saddexaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alي amat abarana isxaq ibn ibrahim aandri qaala ambana jariir ibn cabdixamiid adabbi an ilacmash sulayman ibn mehraan alkahili alkuufi weeyaan wa iqatan habtun yudalis can sacad ibni cubaydata sacad ibni cubaydata alkuufi waaiqa can mustawrid ibn axnaf alkuufi waaiqa can sila ibni zufar alcabsi wa taabiciyu kabiir iqat jaliil can xudayfa ibn yamaan ibn اlyamaan radia allahu ta arda qal wuxu yhi sallaytu waxaan la tukaday maca rasul lah la tukay sal slm daata leylatan habeen habeenada ka mid a fastaftaxa bisuurati اlbaqara suurat اlbaqara iyuu ku furfurtay qur-aankii iyo akhrintii iyo salaaddii faqara wuxuu akhri bimiati aayatan boqol aayadood lam yarkac usan rukuucin famadaa uu socday qultu waxaan idhi ykhtimuhaa fi rakcatayn laba ragc ayuu ku khatimi doonaa uu kala jari doonaa famadaa uu iska socday qultu waxaan idhi ykhtimuhaa uma yarkac iyada iyuu dhamayna wuuna rukuuci doonaa famadaa uu iska socday xataa qara'a ilaa uu ka akhriyo suurata الnisaa uma suurata aali cimraan <laughs> hawl adag waata suurat albaqara iyo suurat الnisa iyo suurata aali cimraan uma rakac wuu rukuuci naxwan min qiyaami istaagiisa in ku dhow ayuu nabigu rukucsanaa yaquul wuxuu leey fi rukuucihi subxaana rabiya alcadiim subxaana rabiya alcadiim subxaana rabi alcaiim subxaana waxaa hufan oo nasahan xumaan ka nasahan rabbi alcaiim ee weynaa uma kadibna rafca rashu maiisa kor u nabigana sal slm faqala yihi samic wuu maqla allahu alla weyni liman qof ayuu maqlaa naajiba xamidahu isaga ku mahadiy rabbanaa rabbiga nagow laka ay ku sugnaat alxamdu mahadoo dhan wa aطaala qiyaama istaag ayuu dheereeyey uma sajada wuu sujuuday fa aطaala sujuuda sujuud ayuu dheereeyey yaquul wuxuu le fii sujuudihi subxaana rabiy alclaa subxaana waxaa hufan oo nasahan xumaan o dhan ka nasahan rabbi rabbiga alaclaa ee sarreeyey subxaana rabiy alclaa subxaana rabiy alclaa laa ymuru samr bayaayaةi takwiifin aayad cabsigelin ay ku sugan tahay ciqaab aw tacdiimin lilah alweyne weyni weyneyntiisa ay ku sugan tahay caza wajal ilaa dakarahu allaweyne ayuu xusaa nabigeena salى اllahu alayh wali wasalam oo xumaantaas amaba mxuu ahay cabsigelintaas ayuu rabbi subxaana wa tacaala ka maangala nowcun aakhar nooc kale xadiidkun boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qaala imaam anasi alay amat abarna bundaar maxamed ibn bashaar maxamed bashaar oo dhowr jeer hadda soo marmarnay inkastoo sida imaam muslim oo kale uusan ahayn imaam muslim bundaar iyo maxamed ibn muhana alcanasi iyo eh, abu khayama oo muxuu ahaa eh, iyo raggaas waa shuyuukhdiisa aadka muktirka kuy aad ugu badiyay laakiin alimaam anasaa'i isna waad aragteenoo hadda maxamed bashaar dhowr jeer aan soo marnay bundaar in la yihahdana waa ti aan sheegayn marka macaw ah, wuxuu sheegay laqabkiisina wuu soo dhigay bundaar in loo yaqaano magaciisana wuu sheegay bundaar markuu sheegay laqabkiisii ayaa wuxuu sheegay magaciisa adiga maxamed bashaar weyaan bundaar maxamed bashaar albصri wa iqaة xaafid qaala xadaثana yaxya ibn saciid اlqaطaan waa imaamkii iqaة habtun can ibn abi cadiy ibn abi cadiy waa maxamed ibn ibraahim albصri waa iqa can shucba shucba ibn xajaaj waa imaamkii qaala xadaثana saciidu meeshaan waxaa ku jira hawlaa taagan meeshaan yay wax kale u qoran yihiin xadaثana saciid waxaana u qoran yihiin ya xadaanaa saciida idin qoran xadaanaa saciid marka waa la tirtiraya qaala xadaanaa saciid intaas kawaabina la marina waa la tiraya dhammaanteed waa la tiri meesha kuma jirto maطbuucada oo hadda wax alla wixii la tabciyey oo dhan khaasatan kuwa dambe qaala xadaanaa saciidun baa ku qoran laakiin annuska alhindiya alajariya aw alxajariya nuskhada iyada ah iyo makhطuudka asalka ahba waxaa kuma yeelaan sida saxda marka waxay tahay qaala xadaثana bundaar moxamed بن bashaar qaala xadaثana yaxya بn saciid الqaطaan wbn abi cadiy can shucba xadaثana shucba can qataada ayaa la rabaa marka marka xadaثana shucba can shucba ama xadaثana shucba can qataada saasaa sax marka marka meesha qaala xadaanaa eh, saciiduna waa laga tuuraya waa laga saaraya weyaan can qataada bni dacamata saduusi albasri can muarif ibn cabdillahi shakhiir wa iqatun faadil can caaishata radi allahu tan ada qalat waxay tiri umuna caaisha kaana wuxuu ahday rasul rasulka sala allahu calayhi waali waslem yaquulu mid yihah fii rukuuci rukuucdiisa iyo wa sujuudi sujuud wuxuu dhihi jiray subuuxun quduusun rabu lmalaa'ikati ruux subuuxun huwa alla weyne subuuxun waa allihii ceeb oo dhan ka hufan quduusun ka nasahan rab malaaikati malaigta rabbigeedu ruux iyo malakul jibriil ayuu nabigan dhihi jir sal slm cadad atasbiix fi sujuud sujuudda inta jeer oo subxaana le intee weyaan ma hal jeer ma laba jeer ma shan jeer ma toban jeer inte la dhihi xadiidkan waa daciif marka daciifu laa taquumu calayhi alxuja xadii mar daciif yahay xagga iska dhig allaahuma haddii la helaa xadiid kale oo macnihiisa wata oo saxiix waa baab kale xadiidkun boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadiid daciifa ah. qaala alimaam nasai alh akhbarana maxamed ibn raafic الnaysaburi اqushayriy iqaة caabid qaala xadaثana cabdullahi ibn ibrahim alyamani waa saduuq ibn cumar ibnu kaysaan weeyaan qaaluu xadaanii abi aabihi ayaa ii warramay aabihi waa ibraahim ibnu cumar ibnu kaysaan hahay waa saduuq isna sida aabihiis oo kale can wahb ibnu maanuus wahb ibnu maanuus albasri waa naziil yeman yeman ayuu degnaa mastuur mastuur weeyaan inku waa la yaqaana cayntiis laakiin majhuul xaal weeyaan a u samtu waa maqlay sacid bn jubayr wa iqat mtabtun faqih qaala inuu yihi sacid bn jubayr samictu waxaan ka maqlay anas bn malikin radi lahu ta an yaqul isagoo la maa ra'aytu maalikin axadan qof ashbaha kaan badan salaatan xagga salaada bisalaati rasul rasulka sl sl slm min hada alfataa wiilkan oo kana weeyaan jazaaka allahu khayran min hada alfataa maa ra'aytu maan arkin axadan qof ashbaha kaasho badan salaatan salaad bisalaati rasul rasulka salaadiisa min hada alfataa wiilkan weyaan wiilkan weyaan ahay ahay maa raأytum aan arkan axada qof ashbaha kaga kaasho badan salaatan salaad bisalaati rasul rasulka salaadii sal sl min hada اlfata wiilkan yacni cumar ibn cabdilcaziiz ayuu ula jeedaa cumar cabdilcaziiz waa imaamkii waa ninkii qaarkeed ay qaarkood ay yihahdeen khaamis alkhulafaa alraashidiin faxaraznaa waxaan qiyaasnay fii rukuuci rukuucdiisa cashara tasbiixaatin toban subxaana allah wa fii sujuudihina cashara tasbiixaatin toban subxaana subxaana rabi alcaiim subxaana rabi alcalaadi toban tobanna ay noqota marka xadiidka lakin waa daciif weyaan baabu ruksa ruksa ayuu baabkan u baab yahay fii tarki dikri dikriga in laysaga taga fi sujuudi sujuud ayuu baabkan u baab yahay xadidkun boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alay mtl abarna moxamed bn cabdillahi bn yaziid almuqri abu yaxya wahiqat bimaka ah, hy abu yaxya almaki camal waa wahu basriyun qaala wuxuu yihi xadaanaa ah, qaala wuxuu yidhi akhbarana moxamed ibn cabdilaahi ibn yaziid almuqri abu yaxya bimaka maka ayuu marka ugu sheegay imaam anasai markuu warramaya maka uu joog wahu basriyun lakin reer basra waa qaala xaddatana abi aabbahi ayaa ii warramay aabbihiina waa ninkee waa cabdullahi ibn yaziid almuqri aabbihi marka waa iqatun faadilun muqri qaala xaddatana hamaam ibnu yaxya alcawdi cawdi cawdi cawdi mah cawdi wa iqatun rubama wahim qaala xaddatana isxaaq ibn cabdillahi ibn abi طalxa اmdني wa ثqة hbt xuja أنa عlي بن yaحyى iبن khلاad بن maliك iبن raaفic iبn maliك ninka aad baa logu abtir maragtan الزurqi waa ثiqa can abi abi wuxuu ka sheegay yaحya iبn khلاad weeyaane aabihii aabihii marka wuxuu leeyahay lahu ru'ya iبn ibaan iبn xibaan في iqaat wuxuu ku sheegay inuu nabigan arkay sal a sl ninka asaga can amihi adeerkii oo rifaaca ibnu raafica radi allahu ta arda qal wuxu hi baynama goor rasuul rasulka sl sl jaalisin uu fadhiyo wanaxnu anagana xawlahu hareerihiisa aan fadhino idakhala rajul baa soo galay faata alqiblata qiblada ayuu yimid oo fasalla wuu tukaday falamaa goortii qadaa salaatu salaadiis uu dhameeyey jaa wuu yimid fasalama calaa rasul ayuu slm sal slam baabu ruqsa fi tarki dikri fi sujuud sooma in mararka qaar de sujuudda aan dikrigaas tirada badnaa la akhrin ayuu imaamka usoo deliishan doonaa arrinta iyada rukuucdana waa ti aan soo marnay usoo deliishada xadiidkan laftarkiisa laakiin lafdi kale ahaa qaal wuxuu yidhi baynamaa goor rasul rasul sal sl jaalisun uu fadhiy wanaxnu xawlahu hareerahiisa aan fadhino id rajulin baa soo galay fa ata alqiblata iyuu yimid fasalla wuu tukaday falamaa goortii qadaa salaata salaadiisa uu dhameeyey ja'a wuu yimid fasallama calaa rasuli ayu salam sal slem wa cala alqowmi dadka la fadhina wuu salaamay assalaamu calaykum raxmat ullahi barakaatu lahu rasul lah wuxu ku yiri sl slem wacalayka alaykum salam waraxmatullahi barkatu yani wuu jawaabo weyaan idhab tag oo fasalli soo tuka fainaka adi lam tusalli maadan tukanin fadahaba wuu tag oo fasalla wuu soo tukada fajacala wuxuu guda rasul rasulka sal slam yarmuqu salaatahu salaadiis inuu muxuu ahaa aad u fiiriyo yarmuqda waxaa weeyaan annadar alطawiil oon kala go lahayn qosaas u fiirina waayahay qofkii la fiirinayn uma jeedo walaa yadri mana yaqaana ninka maa yaciibu minha wuxuu muxuu ceebayna ama wax la ceebayna ma yaqaan wuxuu salaadii ka hadlayey oo ceebteedana ma yaqaan ninka walaa yadri mana yaqaana ninka maa yacibu minha wuxuu ka cebayna ood ka hadlaynana ma yaqaana waxa ka hadlaysa ma yaqaana falamaa goortii qadaa salaad salaadiisa u gutay u dhameeyey jaa uu yimid fasallam uu salama ala rasul lah sal sl slm wcala qowmi dadkan wuu salaamay faqaala lahu rasul rasulka wuxuu yidhi sal slm wacalayk ay wacalaykum asalam wraxmat ullahi barakaatu idhab fasalli tuka fa innaka lam sali maadan tukanin wacalaykadana marka waxaan macruuf oo taqaanaan in wacalayka dadka la jiray gaalada sooma yahuudi khaasatan sidoo kale wa calayka na riwaayaadka ay ku soo areereen salaamu اlmowta dadka dhintay oo meydka aa lagu salaamaa wa calaykadan marka laba shayba waa suuragal wallahu aclam tan koobaad in horaan wa calayka la dhihi jiray ama alaykum wa calayka asalaam dadkana waa taqaan odayaasha ama dadka akhyaarta qaarkood waxay markaad assalaamu calaykum waraxmat llahi la yihahdo maxay dhahaan wacalayka asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu soo saas ma maaragtay weligin marka <laughs> ya waa jirtaa sooma ah, marka halkaas inay ku dhegan yaha laga yaaba alcumuum inay horaan saas ahayd wacalayka asalam waraxmatullah dhihi jiray haddii jamca yihin wacalaykum lakiin marka dambe loo guuray wacalaykum asalam lafdigaa loo guuray waa suuragal waa suuragal waxaa kaloo suuragal nabigeen inuu wacalaykum asalam waraxmatullahi wabarakatu caadiga u yidhi laakiin raawigii uu cibaaradii un qeybt qeyb ka mid uu sheegay un qayb ka mid uu sheegay yani nabigana uu jawaabay oo kale ula jeeda yani nabigu uu jawaabay labada waa suuragal waalcilmu cinda allahi tabaaraka watacaala id inahaa ah, annaga horta meel baa noo banaan meeshaan wax weynaa noo banaan maartan wixii ku qornaa la rabaa maxaa idin qoran macibta maxaad ceebaysay min salaatii salaadayd haye faqaala rasul lah sal slam allah yafta alaykum waa kaas soo jeed meesha annaga noo banaan waxaa ku jira cilmi badana ku jira meesha oo waayahay cibta maxaad ceebaysay ama aad qoonsatay min salaatii sooma min salaatii ku xigt sooma min salaatii kadibna faqaala rasuul lahi sal slam adinkana saa qorta maa macibta min salaatii maacibta maxaad qoonsatay ood ceebaysay min salaati salaadaydo fa qaala wuxuu yihi rasul sl sl slm innahaa iyada lam tatima ma taam noqoto salaatu axadikum midkiin salaaddiisa xataa yusbiqa ilaa ka wanaajiya alwudu'a weysada kamaa amarahu llahu alla u faray yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu waa la caddeeyey suurat nisaa iyo iyo suurat almaa'ida labadaba lagu caddeeyey inahaa iyada amaba qisada lan tatima ma taam noqoto salaatu axadikum midkiin salaadiisa xataa yusbiqa alwuduu'a weysada ilaa u ka wanaajiyo kama amarahu allahu casa wajal alweynisu u faray oo fayaksila uu dhaqa wajha wejigiisa eeweeday labadiisa gacmood ila almirfiqayn labada eh, xusul laga gaaro ama jiqil wayamsaxa bira'sihi madaxiisa inuu masaxa uu biyaha mariyo warijlayhi labadiis lugoodna u dhaqo ila alkacbayn labada anqow laga gaaro uma kadib yukabiru u weynay allah alla weyne u weynay caza wajal allah akbar uu yidhahdo wayaxmadahu alla weyne subxana wa tacaala uu mahadiyo wayumajidahu uu rabbi subxana wa tacaala ammaano uu sharfo qaala hamaamu wuxuu yidhi hamaam oo ruwaadda ka mid ah oo hamaam ibnu yaxya alcawdi weeyaane ayaa wuxuu yidhi wa samictu waxaan maqliyay qul isagoo leh oo yaxmadu allah alla weyne waxaa weeyaan uu mahadiyo wayumajidahu uu sharfo yukabiro uu weyneeyo qaalu fakilaahumaa labadoodaba qad samictuhu waxaan ka maqliyay qul isagoo leh qaala wuxuu yidhi wayaqra'u wuxuu akrinaya maa tayasara min alqur'aan qur-aanka wixii u yasirmo oo u fududa ayuu akhrinaya mima callamahu allahu alweyne ah, wuxuu baray aw aadina lahu fiihi inuu ku dhex akhriyay salaadda uu muxuu ahaa ee u idmay uma kadib yukabiru allah akbar ayuu ley wayarkacu rukuuci hataa tatma'ina wayarkacu rukuuci xataa tatma'ina yarkacu rukuuci xataa tatma'ina ilaa adka xasisho yacni wuxuu la hadlaayey hayba iltifaat marka wuxuu sameeyey oo qof la joogo soo ma jeed wayarkac rukuuci xataa taطmaina ilaa aad ka xasisho waa marka wayarkacu xataa yaطmaina waa un xataa taطmaina ilaa ka xasishodha aan ku noqda sidaanay sax ku tahayba wax iltifaat lira mesha kama muuqdaan uma kadib yukabiru uu kibaaran abar yidhi wayarkacu rukuuci xataa taطmaina waxaa lala hadlay marka waa mafaasishi xataa taطmaina ilaa ay ka xasisho mafaasiluhu kala iyo xibnihiisa oo tastarkii ay ka raaraacsato oo way ka degto weyaan ka degto uma yaquul wuxuu dhihi samica allahu liman xamidahu alweyne qofkii mahday wuu maqlaa uma kadibna yastawi wuu ekaani qaa'iman xaaluyu mid taagan xataa yuqiima sulbahu dhabarkiis ilaa uu ka taago dadka qaar waad aragteen markay samic allahu yihahdaan intay meeshiisa aad u gaarnay markiiba uma kadib yukabir allah akbar yuhi wasjudu sujuuda xataa yubakira ilaa uu ka makaniyo uu kaga sugo wajha wejigiisa dhulka weyaan waqad samictu waxaan maqlay qol isagoo la jabhatahu jabhada iyo wejigiis waa isku mid wejhun xataa taطmaina ilaa ay ka xasiisha mafaasilu xibnihiisa watastarki ay ka raaraasato wayukabiru wayukabira uu alabar ka yihahda fayarfacu oo fayarfaca kadibna kor u qaada fayarfacu kor buu ukacaya xataa yastawiya ilaa uu ka sinaan qaacidnan xaal yimid fadhiyo calaa maqcadatihi salkiisa ama birida qaybta hoose uu ku fadhiiso wayuqiima uu muxuu ahaa oga sulbahu dhabarkiis uma kadib yukbir allah akbar ayuu dhihi oo fayasjuda uu sujuuda xataa yumakina ilaa u ka makani wajha wejigiisa waystarkhi uu ka raaracsado ama uu ka xasilo faidaa lam yafcal haakada arrinkan hadduusan samaynin ama sidaan uusan samaynin lam tatima salaatuhu salaadiisa ma taam noqoto mana taam noqonin saas ayuu nebi yihi sala allahu alayh waali wasalam marka imaam muxuu dariishana mataqaanaan markii la rukuucay iyo markii la sujuuday labadiba subxaana rabi alclaa wabixamdihi iyo subxaana rabi alcadiim bixamdihi waxba lama sheegi soma jeedaan marka wuxuu deliishanaa ruqsa qofka hadduu intuu muxuu ahaa un jilbaha iska qabsada intii uu subxaana rabiy alcadiim bixamdi dhihi lahaa ama uu sujuudo intuu subxaana rabiy alclaa bixamdi dhihi lahaa uu iska aamusnaado in salaadiis ay jabaynin ayuu deliishanaa imaamka cali raxmat laakiin adiga maxabadaas ku geliba imam nasaa istinbaadkiisa maxaa iskugu dhibaysaa aaadiista oba caddahay wixii lagu faray iyo wanaagga ku sugnaa iyo nabiga intuu akrinay intuu u rukucsanaa intuu sujuudsanaa oo suurat albaqara marka qaar gaaraysa intaan uu akrinayay yani inaad iska amusta garba ma aha ya aqrabu maa yakuunu cabdu min allahi caza wajal addoonka ilaahay meeshuu markuu joogo ugu dhowya ayuu baabkan u baabya aqrabu baabu baabu aqrabi maa yakuunu alcabdu min rabbihi addoonka alla agtiis dhawaan ugu dhawaada meeshuu ugu dhawaasho badan yahay ayuu baabkan u baabiyay xadiidka kun boqol iyo toddobiiyo soddonaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasri alay mat akhbarna maxamed ibnu salma almuraadi aljamali wa hiqatun tabt qaala xadaثana ibnu wahab wa cabdullahi ibn wahab hiqatun xaafid alcaabid can camr yacni ibn xaariث alansaari almisri hiqatun faqihu caabid can cumaara cumaara ibnu haziya alansaari waa can sumay sumayi waxaan nidhi horta waa hiqa xagga dhigo tan labaadna magaciisu maan haynaa magac kaloo haddaan u haynaa biis ma jiro sumayigan marka waxaa xoreeyey abi bakr ibn cabdiraxmaan ibnuxaari ibnu hishaam marka abtigaa looga dhigay ciddi xuraysay sumay asaga waa iqa war ma lahan haddii aad ku daysatana dhib ma lahan waa sumay iqa kugu filan haddii aad rabto inaad sii yara ogaatana nin kale abubakr ibn cabdiraxmaan ibnuxaari ibnu hishaam ayaa xoreeyey raxima allah اljamiic almadani waayahay annahu sumay samic wuxuu maqlay abaa saalix aلsamaan dakwaan azayaat abu saalix iqatu habta can abi hurayrat wuxuu ka wariyey radia allah ta arda ana rasul rasul sl qal rasulkan wuxuu yidhi aqrabu maa yakuunu wuxuu ahda aqrabu maa shaykan ugu dhowaan badan maa yakuunu u ahada alcabd adoon min rabbi rabbigiisa caza wajal wahuwa isagana saajidun isagoo sujuudsan waa waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib soo rab ma dhihin ujiiba dacwata daaci idaa dacaan alla markaas odbarida uu ku dhowye laakiin meeshu u dhawaasha badan ya aggewa o masaajid faaktir ducaa alla baryada badiya dadka qaar waxaad arkaysaa ilaahay subxana wa tacala intuu u yasiray sujuuddaas markay sunnada tahay dabcan oo mxuu salaada kale inooga har lama ogole isagoo dee nus saac iska sujuudsan dalkeena aada uguma badno laakiin markaa xarameynka caalamslaami moogta o dhan mesh iskugu yimid inta adduunka cibaadada badneeda meesha ugu imaada xarameynka khaasatan maki iyo madiina marka ummada waxaad arkaysaa alla yaabi oo waxyaabaan kitaabaa nogala shego ad aragteen oo nabigeena ala sl slam inuu suuratulbaqara ku tukanayay iyo wix la midka waxaad ku arkaysaa masjid nabowi maka madiina waad ku arkay yani waxaan garanayaa dad akhyaarta ka mid a reer ahlu cibaadada ah oo madiina markii taraawiixda ay dhammaato oo imaamka uu salaam noqsado ayuu jamaaco kale iska qabsanaya ama keligiisa qabsani ilaa salaada muxuu ahaa fajar ay kasoo soo dhawaatana meeshuu taagnaani soddonka habeen saas waa cunadiisna meelahaas waxaa loogu keena dambiiliga loogu keena meelahaasaa loogu laabi soddonkaas habeen maba saxdaba markii tahajud iyo taraawiix ay noqotana dee ummadii ku biiri markii muxuu ahaa laga kala tago ummadda ay kala yaacaan wuu taagraanay hal qof ma aha laba qof maaha toban qof maaha waa tiimam dhan oo isla socota waad la yaabay xaqiiqatan khaasatan magaalada madiina waaya fadlu sujuudi sujuud ayuu baabkan baabiyay fadliga ay leedahay baabu fadli sujuudi sujuudu fadliga ay leedahay baabkan baabiyay xadiid kun boqol iyo siddeed iyo soddonaad waa xadiid saxiix ah. qaala alimaam nasai alay ramat lla hishaam ibni camaar addimashqi alkhaiib hahay ninkaas waxaa weeyaan waa saduuq waana nin qaari qur-aan oo dadka weliba bari jiray muqri ah markii dambe wuu weynaa da ahaan xad weyn ayuu gaaray kadibna hayiraac ayuu noqday kaana yulaqan fayatalaqan saas soo ma ahaa saasa saas ah saas marka heerkaas oo gaaray sidaa weeyaan laakiin asal ahaan waa saduuq weliba muqri ah can heql maxaa idiin qoran haqli sooma hoos dhaba hoos dhaba hoos hala dhigo can heql ibn ziyaad adimishqi hiqliya ku qorshay maamed bifatxi miya kasiya ku ah, ahsanta sheekha kitaabka u haysta <laughs> kitaab electroni wa lakin ajiib cajiib wa ya kaas inaan helno wa nusko cajiib wa waaya hiqli weyaan bikasri eh, alhawa hada waa lahoos dhigi lahoos dhigi weyaan an hiqli ibn ziyaad adimishqi assaksaki waa iqa Eh, qaala wuxuu yihi xadaana awsaaci cabdiraxmaan ibn camr alawsaaci waa imaam ahl ashaam iqat faqiihu jaliil qaala wuxuu yihi xadaana yaxya ibn abi kaiir aai iqatu habtun yudlis wayursil can abi salamatin cabdiraxmaan ibn cawf cabdiraxman ibn cawf ayaa awow ah abi salamaas ninkan faqiih ah oona weliba iqada ah raxima allahu ljamiic waradia allahu can cabdiraxmaan ibn cawf wa can baqiyat saxabati rasul lah sal sl qala wuxu ninka la yihahdo abi salama ibn cabdiraxmaan xadaanii cafwan cabdiraxman bin cawf ayaa dhalay weyaan wiilka cabdiraxman bin cawf awow mahan asaga ayaa dhalay qaalu xadaanii rabiica ibnu kacb alaslami ayaa ii warramay ninkaas rabiica ibnu kacb alaslami waa saxaabada nabigeena sal l slam nabigana wuu adeegi jira alai slat slam xirtii wuxuu ahaa sufada asxaab sufa ayuu ka mid ahaa sufada meesha la yidhaahdo maanta la joogo waxaa loo yaqaana dakat alakhawaat markaad masjida nabiga aad tagtid qabriga nabigeena sal slam dhabarkiis dhanka qiblama dhanka kale meel yaroo kor yaro qaadanoo waad arkeysaa oo taqriiban ilaa intaan nus mitr ahaan kor u yaro qaadan oo masjid kor ugu qaadan fadhigeedana taqriiban adiga un ugu badnaan ay fariisan karaan ilaa labaatan iyo shan ilaa soddon qof ay fariisan karaan kor ay yaro qaadanta dakatalaaqaamada meeshaas waa lagu waa lagu qaxweeyaa marka casr salaadda casr laga soo baxa laiskaga wardiyaa laiskaga qaxweeyaa dadka odayaasha iyo dad badanaa iska fariista ninka marka xiliyadan xajkii cumrada anayn qofka ciriiriga tago dakata laqabada la meeshaas waa iska fariisan karaa marka saldhigooda meeshaas u ahaa nacam marka halkaas weyaan raggaasu ka mid ahaa xertaas waayahay rabiic ibnu kacab alslami qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa aatii rasulah baan u imaan jira sal l slm biwaduu'ihi weysadiisi iyo bixaajatihi danta kale odle adeegiisaan u keeni jiray fa qala wuxuu salnii waxay weydiiso marka yani maadaama aad u khidmaynay qofku wanaag kuu samayn abaalgud inaad siisa isaga dadka uu faray ee wuuu yidhi wax weydiisa xoolo iyo wax un baad nabiga marka ah, malaha madaxa ku hay mise ma naqan qultu waxaan yidhi muraafaqataka fi ljanna ay as'aluka waxaan ku weydiisanaa muraafaqataka fi ljanna inaan hadda adduunku maadaama aan rafiiq ku ahay aakhiran aan kula jira oon muxuu ah rafiiq ku noqdo aan ku weydiisanaa ayuu nabigu weydiisay sala allahu alay wasalam waaye qaal wuxuu yidhi aw hayra dalika war wax kale miy adig weydiisanaysa oon kaas ahayn intaas miyaa mase wax kale qaal wuxuu yidhi huwa daak waa arrinkaas wax kale oon u baahan lama arko qaal wuxuu yidhi igu kaalmay calaa nafsika naftaada bikarati sujuudi sujuud badni sujuud badi anna waxay ii noqonaysaa kaalma aan kugu shafeeca ii noqoni adiga dhankaas xooga saari nabigu ku yidhi sal la slm marka fadliga sujuuda ilada wax sahlan ma ahan addoonka meesha allah ugu dhowaan badan yahay waa sujuudda meesha nabigeena sal alla slam in lagula muraafaqoodo keenayso dhoweynaysa oo taa ka gaaban kugu siinaysa ay ka mid tahay marka sujuudda ma sahlano baabu hawaabi man sajada lilahi caza wajala sajda hal sujuud qofka allo sujuuda fadliga iyo awaabta uu hel baabkan ogaabay xadiidka kun boqol iyo sagaal iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala imam anas ala mtl abarana camaar maxaa idin qoran abu camaar ha qaala xadaanaa akhbarna waxaa noo war camaar alxuseyn ibnu xurayth weyaan weli waxaa noo soo maro jirtay alxuseyn ibnu xurayth abu camaar ka waa yeelan jirtay intaan soo marnay alkhusaaci waa iqa qaala ambana alwaliid ibnu muslim alqurashi mowlaahum iqat kaiiru tadliis wataswiya qala u xadana waxaa noo alawsaaci imaam cabdiraxman bn camr awsaaci qaala xadaanii alwaliid ibnu hishaam almucayطiyu iqa qala xadaana macdan ibnu طalxa alyacmuriy الshaami waa iqa qaala laqiitu waxaan la kulmay hawbaan hawbaan mawlaa rasul lah sl nabiga lagu xulay alah sl slam hawbaan magaciisa ma taqaanaan waa hawbaan aabihina aabihi waxaa la yihahdaa buj dud buj dud hawban ibnu bujdud bujdud waay qultu waxaan idhi dullani iyo tusi nabi allow ama waxaa yidhi ninka la yidhaahdo macdaan ibnu alxata alyacmuri ayaa wuxuu ku yidhi hawbaan dullanii waxaa itusitaa calaa camalin camal yanfacanii ianfaca aw amaba yudkhilunii igeliy aljanata jannada fasakata canii maliyan muddu iga aamusnaa ninka la yidhaahdo hawbaan oo nabigu wuxuu lay alai slat slam uma kadib iltafata ilaya ay soo milacsaday faqala wuxu hi alayka waxaad laasimtaa bisujuud sujuud laasim weyaan oo joogtay fa inii aniga samictu waxaan ka maqan rasul baan ka maqan sal slam qol isagoona maa min cabdin addoon ma jira yasjud u sujuuda lilah alla weyne sajdatan hal sujuuda ilaa haddii uu jiro rafacahu allahu alla weyne ayaa kor u qaado caza wajalla biha sababteeda darajatan darajo kor ugu qaado kaga daadiyaa biha ayada sababteeda gef ayuu kaga ridaa weyaan qaala macdaan wuxuu yidhi uma kadib laqiitu abadarda abudarda ayaan la kulmay saxaabi jahiilka ahaa radia allahu taala arda fasa'altu waxaan weydiiyey camaa sa'altu canhu hawbaan hawbaan arrinka aan weydiiyey ayaan weydiiyey waxay anfaco jannana igeliyo ayaan weydiiyey faqaala wuxuu yidhi aniga calayka bisujuud sujuudda joogtay oo laazim فإنii aniga samictu waxaan maqan rasul an maqan sal sl qol isagoo maa min cabdin addoon ma jir yasudu u sujuuda ilah alweyn sajdatan ilaa hadduu u jiro rafaca allahu biha daraja alla weyne darajo kor ugu qaada waxata canhu biha khaii'a allana gaf ayuu muxuu ahaa kaga ridaa marka sujuuddaas iyo fadliga ay leedahay ayuu muxuu ahaa nabigeena sala allahu alay slam nagu irshaadiyey marka inaan sujuudda badinno habeenka khaasatan iyo xilliyada qof keligiis u yahay wax badan oon la koobi karin ayaa hada wallah aclam wsala allah waslm ala abdi rasuuli mustafa